bismillahi raxmaan raxiim kulan waxaan wanaagsan saxiib yaal idilkiin meel walba joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal oo gorahan oo kale aad ka dhegaysataan raadiyaha kulmiya magaalada tan muqdisho mar kale barqa wanaagsan saaxiib waa talaada taariikhdu ku beegan toban bisha tobanaad sanadku waa qodobada ogaal hadii la yihahdo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya allah u naxariistay agaasimihii tv-ga soomaaliya kebel cabdifitaax macali nur qays oo xalay ku geeriyooday qarax ka dhacay muqdisho oo lagu aasayo qabuur ku yaalla dulaadka muqdisho maamulka gobolka shabeellada hoose waxa uu ku dhawaaqay howlgal ka dhan ah kooxda al-shabaab oo looga saarayo deegaanada ay ka joogaan gobolkaas qodobada kale oad barnaamijka ku dhegeysan doontaan haddii la yihahdo waxaa qayb ka noqonaya madaxweynaha dalka mareykanka oo maanta oo arbacaha ku wajahan caasimadda yahuudda ee magaalada talaaviv iyo dooni ku qalibantay webi ku yaala koongada dimuqraadiga ah oo in ka badan konton qof ay ku dhinteen qodobadaas iyo dabcan wixii nagu soo kordhayay xubnihii joogtada ayaa barnaamijka qaybka ah u diyaar garooba saaxiibayaal dhegeysiga barnaamijka oga الحلال iyo hargeysi iyo xudunta jigjiga iyo xeebaha jabuutiya gaarisiiyo xariirte soomaalidan ku kala xayan ku kala xayan shanka xerana weetaro yaa kala xaseeyo xayndaab ku kala xidhay xayndaab dhaadheer iyo hargeysa iyo xudunta jigjiga iyo xeebaha jabuutiya gaarisi iyo xariirte soomaalidan ku kala xayan ku kala xayan shantaxeelmaweedulo yaa kala xaseeyo xaynda ku kala xidhay ku kala xidhay soomaali wayne

ardayda soomaalida lakala xaaday inbadowlad lagu xidhay ee xeer wadaagiyo xidhiirhkay lahaayeen xaqeedii lakala jar ayaanani u ka xumahay barshash noqoshadayda somalinan lakala xaaday inba dowlad lagu xidhay ee xeer wadaag iyo xidhiidhkay lahaayeen xaqiiqdii lakala jaray ayaanani ka xumahay ka xumahay badan xaqiiqdiis lugaysa شاء لله liyomniya dowlad xagashiyo boqnaha iyo xididada iskooyay mareegteeda xidhatooy

tacadiyo xilli siday ahayd ilaa xasilooni iyo nabad rabba waxaana xamar xoola dararshad

sokeeyo xigtaya qaraaboy dabkan hawdhige kacay ha u noqonin xaabee xalka nabada amniga waayahay saaxiib yaal heeskaasi waxay daafur ahayd barnaamijka ogaal qarandiid samadiid samadiid nabadiid nabadiid alladiid waxay daacadu weyday dulmilow kuma waaro dabnimaan ku joogsani dambaskiisa kama naxo dalkaaga wixii u daran uma roona dadkiisa haddii la waayo dan guud heli maysid dan gaar ah waxay diinteennu diidday shacabka daawo uma aha qaran dooni mayne ha la dumiye eednaye dib allow ha noo celin makri waan ka daalnaye allow daacad adeegta yaa raxmaan daacad adeegta waayahay saaxiibyaal mar kale wacano wanaagsan haddaan ku bilowno allah u naxariistee waxaa qabuuro ku yaala magaalada muqdisho imika oo nadarahadeenna lagu aasayaa ah agaasimihii tv-ga soomaaliya kebel cabdifataah macali nuur qays oo xalay ku geeriyooday weerar qarax ismiidaamin ahaa oo ka dhacay magaalada muqdisho qaraxaas ayaa fiidnimadii xalay waxa uu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan kasoo horjeedka taalada xaawa taako ama inta udhexeysa godka jilcow iyo sidoo kale tiyaatarka qaranka weerarkaas ayaa ahaa mid eh, qof ismiidaamiyey oo walxaha qarxa ee eh, isku soo xiray oo isku dhex qarxiyey maqaaxi bulsho ay ku sugnaayeen xilli fiidnimaha xalay war ka soo baxay booliiska ama lamaha amniga magaalada muqdisho ee caasimadda dalka qoraal ayaa lagu yiri in qaraxaas uu ku dhintay allah u naxariistay agaasimihii warbaahinta soomaaliya cable t v cabdifataax macali nuur sidoo kalena ay ku dhaawacmeen afar qof oo kale allah naxariistay agaasimaha ayaa iminka lagu aasayaa qabuuro ku yaalla muqdisho waxaana ka qeybgelaya warbaahinta dalka iyo sidoo kale laamaha ammaanka dalka iyadoo aaskiisu bulsho badan ay ka qeybgelayso haddaba salebaan xaji axmed raagi oo ah madaxa wararka t v-ga somaali cable ayaan wax ka weydiinay taariikhda marxuumka geeriyooday iyo waxa uu ka yaqaano waxaanuu yiri farxan waa maadsan tahay ina lilahi wa eh, ina ileyh raajicuun allah unaxariisto eh, walaalkeen agaasima sax macali nuur qays eh, waxa uu kamid ahaa saaxiibadii qaaliga ah aan ku weynay xalay qarxii ka dhacay maqaayada blue sky cajitaax waxa uu kamid ahaa dhalinyaro halkaas wakti ku qaadanaysay oo nasanaysay qaraxii ka dhacay ayaa saameeyey waana ku geeriyey allah unaxariisto masha allah maanta ayaa la filayaa in eh, allacaaso oo eh, eh, lagu aaso magaalada muqdisho dhammaan qoyska iyo bahal saxaafadana ugu tacsiilaynaa geerida kudimid walaalkeen cabditaxqaash agaasimaha maxaa nagula sheega xogtiisa qaraxa markuu dhacay kadib ma dhaawac hana loo qaaday ama goobta uu ku geeriyoodaba wallahi agaasimaha sida jirkiisaba aan ka arinay dhaawac xoog soo gaaray oo jirkiisa qayb kamidaba ah aad firarka qaraxa u saameeyey oo ay taas u muuqato inuu aada ugu dhawaay qaraxii meesha ka dhaxay banaanka hore waxaana loo xaqiijiyeen banaanka hore maqaayada uu fadhiyey qaraxna goobta uu qarax ka dhacayna isaga uu fadhiyey marka dhaawacba laguma qaadin dhimashaa lagu qaaday kadib markiiaan xalay meydkiisa helnay oo aan jirkiisii dhaawacyo ka muuqday egnana aad ayuu dhaawac xoogla uga muuqday allah u naxariisto waa qadarkii allah ku timid gacanta xaq daranaya dushay Eh, agaasimo qayb maanta waa waa shidiid allah unaxariisto anagoo ducaa looga baahan yahay insha allahu tacaala janaa kawraabay cabdifataax waxuu ka mid ahaa dhalinyarada eh, soomaaliyeed eh, in muddaha ka shaqeynayay warbaahinta somaali cabelna wax badan ayuu ka ahaa maamulka telefishinkaasi bal ka waran taariikhdiisa iyo waxbarashadiisa cabdifaax eh, waxa uu ka mid yahay dhalinyarada eh, gudaha dalka ku bartay eh, aqoonyahanada ahaa jaamacadda muqdisho ayuu ka baxay waxau ahaa nin muqdisho ku barbaaray muqdisho wax ka u ahaa dhalinyarada maanta waxbarashada iyo horumarka iyo wanaag iyo magaalada ku jira qeybta qaadanayay waxau ahaa nin maamul wanaag iyo xirfadle ku sifoobay ilaha naga jeclaada maanta waa waa waa naga hooseeya allah naxariisto waa u duceynayna oo keliya intaan hadda aan ka naqaano eh, wax caruura kama tegin eh, agaasimaha allah naxariisto dambeen bal ehelka iyo qaraabada iyo guud ahaanba ee bahda saxaafadda maxaad la wadaagaysaa wallahi wa waa maalin xanuun badan oo nasoo martay eh, bahda saxaafadana xanuun ku ah marka qoys kutaalo ku ah marka waxaan rajeynayaa samirka aan kaashano saxaafada iyo qoyska agaasinada eh, eh, waa qadar dhacday eh, qof walbana waa dhimana allaha u naxariisto walaalkeen qays qof la jecel yahay shaksi qaali lagu ahaa naga baxay marka qof waliba maxaalkeedu maanta lama qiyaasi karo siduu yahay haddana waxaan ku sabraynaa qadartii alle iyo iimaanka marka farxan dhammaanba saxaafadda waxaa leenahay iimaankaan kaashano aan sabarno insha allah tacaala keys allahna ilaah naga jeclaaday waana u duceynayna insha allahu tacaala waayahay kaasi wuxuu ahaa salbaan xaaji axmed raage madaxa wararka t v-ga soomaali cable waxauna ka warbixinayay taariikhda allah naxariistee agaasimihii t v-ga soomaali cable oo xalay ku geeriyooday weerar qarax qof ismidaami ah oo walxaha qarxa isku soo xiray uu isku qarxiyay maqaaxi ku taala magaalada muqdisho degmada boondheere kasoo horjeedka taalada xaawataako weli saaxiib yaal ayaad maqleysaane markana gobolka shabeellada hoose haddaan aadno maamulka gobolka shabeelada hoose ayaa waxauu ka dhawaajiyay howlgallo ballaaran oo ka dhan ah kooxda al-shabaab kaasi oo looga saarayo deegaanada iyo degmooyinka ay kaga sugan yihiin gobolkaasi shabeelada hoose maxamed ibraahim barre gudoomiyaha gobolkaas ayaa waxa uu sheegay in howlgalkan uu noqon doono mid xoog leh oo laga bilaabayo gobolka shabeellada hoose sidoo kale waxa uu ka warbixiyey guddoomiyuhu beelo walaalo ah ku dagaalamay deegaana ka tirsan gobolka shabeellada hoose in heshiis ama waanwaan eh, la dhex dhigay si loo qaboojiyo colaada beelahaasi ka dhex taagneed deegaano hoos yimaada wallaweyn iyo isla magaaladaasi wallaweyn ee gobolka shabeelada hoose gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose oo arrimahaas o dhan ka hadlay waxau yihi waa mahadsan tahay eh, gobolka shabeellada hoose horta waa gobol aada iyo aada u baaxad weyn ilaa sideed degmo ayuu ka kooban yahay maanta dhibaatada ugu weyn oo gobolka haysatana waxay tahay waa nimankan khawaarijta ah ee dhibaatada ku hayaan oo hadda sida uu tilmaamayo madaxweynaha oo ah in amniyay sheeganayaan inay dadka ay ka sugayaan balse ayaga in dad kale ay dhibaato u geystaanna way ka ilaalinaan laakiin ayaga afar labaatan saac midkay doonaanna dilayaan xabad ku dilayaan gowracayaan qarax ku dilayaan dagaal ku dilayaan caruurteen yararka intay soo afduubtaan ay waxay leeyihiin tababar ayaan u samaynaynaa amase intay dhalan rogaan caruurtii yararka ahaa ayay afar labaatan saac xaabadii dabka ay ku shidanayaan ka dhiganayaan dhibaatadaas ayaa waxay tahay midda soomaaliya oo dhan wada haysato annagana reer shabeelle hoosadaannahay nahay gooni noo sii haysata ayaa caqabadaha ugu waaweyn ee gobolka ka jirana ayay annaga mar alaal markaan imid waxyaabaha ugu badan oo aan isku dayay waxay tahay in saa og tahay in nabadiidka waxay ka qaraabtaan in dadka ay ayaga madax isku gelshaan oo qabiil qabiil iyo jufojufo iyo reer reer inay madax isugu gelshaan ayay ka shaqeeyaan midaas oo mar alaal markii aniga kow laysoo magacaabay ugu horreysay in uh, isku dhacyo ayaa dhacay oo beelaha qaarkood isku dhaceen ciidamada qaar ay isku dhaceen taas iyo dib u heshiisiina horta marka ugu horreeya aan ku dhaqaaqnay waana ku guuleysanay intii u badneed ilaa hadeertaana way socotaa howlaha qaarkood oo dib heshiisiinta waa inoo socotaa waana wadnaa sida eh, baraa oo kale shaqaaqooyin ka dhacay ilaah uu noo guuleeyey sidoo kale waloweyn shaqaaqooyin ka dhacay ayaa jireen ayadana waa ku guuleysanay midaas marka waa markaan ka guuleysanay oo inta noo dhimanna insha allah aan dhamaystiri doono hadafkeena labaad wuxuu yahay waa sidii dadka aan ugu baraarujin laheen in ay cadowgooda koowaad ama cadowga keliya ay leeyihiin ay yihiin nimankaas nabadiidka ama khawaarijta ku mashquuli lahaayeen ama midba midka kale uu dhihi lahaa ninkaana cadowgaygaa ah, reer hebel ayaa cadowgeena ah intay dhihi lahaayeen inaan ka shaqayno in cadowgooda uu mid yahay midkaasina uu yahay nimankaasi nabadiidka middaas ayaan ka shaqaynay ayadana inta badan waan ku guulaysanay oo ciidamo deegaanka ayaa meelo badan aan ka abuurnay ciidankaasoo maanta u diyaarsan sidii howlgalka marka feeswanka uu soo dhammaado feestuga bilaabashadiisa ay qeybta ugu weyn inay ka qaataan deegaanadoodana ay xoreystaan ay diyaar u yihiin midaas ayadana waa ka shaqeynay sidoo kale arrimaha bulshada oo ha aadan dhanka caafimaadka waxbarashada ha ahaato intaasoo dhan ayadana culaysyo badan aan saarnay wacyigelinta shacabka iyo siminaare in loo qabto ayadana waan ka shaqaynay hawshana waa mid nahortaalo baaxad weyn maxaa yeeley ilaa sideed degmo oo maanta inta nabadiidka ay gacanta ku hayaanna ay aada iyo aad u baaxad weynta aan wada ognahay in wacyigelintooda in dhiiragelintooda dib xoreyntaasi diyaargarowgeedii maanta annaga waxaan tuutaha u gasheen waxay ahayd inaan deegaankeena ka qaadno cadowgaasi heeryada si ay saaran tahay ilaayo muddo dheer oo deegaanada qaarkood dhowr iyo toban sano ay gacanta ku hayaan deegaanada qaarkood ee toban sano ay kusii dhowdahay intaasoo dhan oo ay maanta ay nimankaasi dhibaatada ay ku hayaan inaan ka qaadno midaas ayaa annaga noo diyaarsan aana doonayna insha allah inaan ka shaqayno dhanka xeebta marka la yiraahdo uh, degmooyin ama deegaano ay gacanta nabadiidka ay ku jiraan ayaa jiraan mhm. dhowr jeerna markii ciidamada dowladda ay weerar qaadeen mhm. ay howlgalle ay ka sameeyeen deegaanadaasina laga saaray laakiin maadaama culaysyo badan uu soo fuulayo mar walba deegaanadaasi ayagaa mar walba soo weeraraan dhumaalaysigna u yimaadaan sida dhanaane gendarshe uh, jilib marka saddexdaas ayaa dhanka xeebta ayaa naga jiraan laakiin deegaano kale oo dhanka miyiga ah oo webiga dhankiisa waqooyi ah ayadana waa ay ku dhumaalaysanayaan oo ay ugu horeeyaan deegaano uh, toorotoro oo kale oo maxkamadooda ay ku taalo mhm. farsooley oo kale mhm. uh, deegaano kale oo tiro badan mhm. kunyo barow oo kale uh, deegaanada uh, sablaale kuntuwaarey waa magaaladii weyneed aan naqaano intaasoo dhan dacaaraha oo kale intaasoo dhan ayagaa ku dhuumaalaystaan laakiinse nabadiidka xoog kuma laha oo dadkii deegaanka ayaa mar walbaba dhibaato iyo dhibaatada iyo shidada ay ku hayeen ayaa waxay garteen in nabadiidka aysan wax usoo kordhinayn wanaaga mm-hmm. marka meeshaas markay joogto ayaa dadkii shacabka aha way kaceen uh, ayagana waay cabsi ayaa ku jirto uh, dagaalada ugu badanna badanaa waxay kala kulmaan gobolada dhexe ayay isugu tageen oo culayska ugu badan ay saareen hadda raboodyadana soo gaarayo magaalooyinkan waaweyne ayaga ay ku sugan yihiin oo kale ilaa buulafalay oo kale marka nala siiyo raboodyadeeda waxaa leeyahay in wax ka jooga meesha amaba lahaa lagu leeyahay uh, tababaradooda iyo waxaas waxay kusoo qaataan gobolada ilaa jubooyinka ayay kusoo qaataan ciidankooda ayagoo toos ah ayaa waxay u gudbaan gobolada dhexe maxaa yeele culeyska ugu badan meeshu ka saarayaan waa meeshaas laakiin kuwa jabhadaha oo dhumaaleysi wadaan ayaa waxay isku dayaan gobolka shabeellada hoose inay dhibaato ka geystaan laakiinse casharo lama iloobaan ayaa loo dhigay saa ognahay eh, awdheglaa ugu dambeeyey weerar ay kusoo qaadeen awdhegle jabkii ugu weynaa ayaa ka raacay waayahay saaxiibayaal kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose oo sheegay in howlgalkii ugu ballaarnaa oo ka dhanaa kooxda al-shabaab ay ka bilaabayaan gobolka shabeellada hoose weli waxaad maqleysaan barnaamijka ogaal waaga dhegeystayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal barqa wanaagsan ayaan markana idin leenahay markana maalmahan baa waxaa jirtay hadalxayn xoogan oo ka dhalatay hadal kasoo yeeray ra wasaaraha dalka ethoobiya abiy axmed ra-isul wasaaraha ethoobiya abiy axmed ayaa maalmo ka hor waxauu sheegay inaysan suurtagal ahayn in boqol iyo konton milyan oo qof oo ethoobiyan ah aysan badla-aan noqon karin iyo dekad la-aan waxauu sheegay in ethoobiya muhiim ay tahay in mustaqbalka dhow ay hesho bad ama dekad ay kala soo degto sheexnadaha iyadoo si kastaba ay ka raadinayso bariga afrika si ay ku hesho deked ama bad ay u adeegsato shexnadaha kala duwan ee qowtul daruuriga ra-iisul wasaare abi axmed hadalkiisa waxa ay hadalhayn badan ka dhalisay arrintaas soomaalida dhexdeeda ayaana siyaabo kala duwan u falanqeeyay haddaba arrintan maxay ku qotontaa mustaqbalka dhow maxay danaynaysaa ethoobiya oo tallaabo ah oo arintan ay kaga golleedahay profesor maxamed cumar dalxa xildhibaan hore ayaan su-aalahan iyo su-aalo kala weydiinay waryaheena saciid cabdiraxmaan cali ayuuna waramay eh, saciid horta waa idin salaamaya adiga iyo kulmiyaba eh, dadka soomaaliyeedna sidoo kale ayaan salaanta islaamka idin leeyahay dhammaantiinaba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan filayaa wax hadda ee cusub ama eh, soomaaliya ama degaheena ee hadda maartay ugu horle maaha wax badan baa xunno badan eebar weliba iska jiri jirtay damacaas daa dariska iyo kuwo kale ee gadaal ka riixayaba in soomaaliya ee damac fara badan uu ugaga jiro ama khayraadkeeda ha noqdo oo hadee markii la fiiriyo ama mid dhulka ku jiro ama mid banaanka yaala ama xeebaheeda ilaahay ku barnaystay ee hadda badda ugu dheer ee afrika hal marka laga reebo waa wax dasooyaalka taariikheed waqtigii hore iyo haddaba keliya marka hadda un soomaaliya maadaama ay ku furan yihiin mashaakilo fara badan oo dalkana maanta kala daadsanaan fara badan iyo runtii xooggii shalay maraysnaa oo aan meesha oolin waxyaabaha dadka soomaaliyeed walaaca gelinaya inta badan waa waxaai waxqabanayo laakiin se kulley xadiidada marka iyada ay dhimaado baa jawaabta rasmiga kulleyba dowladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed ay fili doonaan siday ila tahay laakiin hadda waa unska sparculation ama la yiri ilalahaa iyo damacsan tahay waxkaasiisaaa kulley rasmi ahaan oo haddaan dhihi karno maaragtay halkaasi jawaabka laga bixiyo iyo abi axmed waxa uu sheegay inay etoobiya xaq u leedahay inay hesho deked ay ku gaarto badda cas halkee ayay ka qorsheynaysaa etoobiya inay ka heli karto dekedaas ayaad isleedahay leedahay brofesor horta ereyga xaq ay u leedahay ilaahay dhulkani cid weliba meesha asiga uu dhaxlisbiyey ayuu xaq u leeyahay inuu ku noolaado etoobiya iyadaa hadda soomaaliya waxbay kaga maran yihiin wax xaggeena uga soo maqan oo iyada iyo kuwa lamidka ah ma jiraan badii soomaaliya waa dii aan isku haysanay kenya oo daris aan nahay ilaa iyo maxkamad caalami ay gaartay ee lagu soo kala haray dhanacaasna weli inuu iska jiro iyadoo weliba ee inta badan waxyaabaha ee dhacaya ay sababaha ugu waaweyn ay yihiin shirkado iyo dowlado oo inta fara badan ee jecel waxyaabaha ay ka dhex socda ama bariga afrika ha noqoto ama qaaradan ama adduunka hada sida beryahan dambe ee bariga dhexe xaaladdu ay taagan tahay marka si kastaba ha ahaato soomaaliya geografi ahaanne meesha ayada dal ahaan ahaan dhulka ayada ay leedahay waa mid adduunka lawada yaqaan oo la ogyahay caalamka sacuudiimo ayaa layku habdowraa cidii sacuudin ayada aan lahayn soo dhaafta ee taaka hadday tahay waxay noqonaysaa xad gudub marka badda cas soomaaliya keliya kuma dhalle tireyaa maanta ugu dhow oo casab iyo maaragtay iyo musaawac ee hadda iyada ay daris ay wadigeen oo horeynaal dowlad soomaaliya maanta ee u sharciyeysan hal maaragtay dowlad ee iyada markaa ee cahay waxaanan iyada aanan ogolayn hadda in ku khasbi karto oo ama dhigi karto ilaa wa ilaa soomaaliya ma dhihi karnaa annaga dahabaan u baahannahay dahab ma haytane iyo batroola waa inaan maaragtay dalalka carabta batroolkooda wax nalaga siiyaa ama kuwa afrika ee waxa ay haystaan oo ama laga soo wareejiya maartay hadii xataa ee ay noqoto beeraha ee mirowga iyo jaadka ee maartay ee ayaga kuwa kalana ayaga u baxa ee xataa dadka ee soomaalida ee ka ganacsada ma kusoo wareejiy ma dhigi kartaa sideeday markaa ay ku fudulaan kartaa in la yidhaahdo maartay baldiinii iyo maartay iyo dhulkiinii iyo khayraadkiinii na kusoo wareejiya ama kaataan idinla leenahay marka waa un arin iyo hawo wixii ayaga ku imaan kara ama heshiis ee eh, markaa eh, adduunka haddaba badda jabuud bay isticmaalayaan oo dekadaasay ayaga inta badan ay uga imaadaan horeyna berbera heshiis bay qabeen taasi ayaga ay kala ganaceen taasna waa waa nidaam kale oo ganacsi iyo adduunka ugandaba bad ma haysato waana ku iimaanaa cusbada xataa waa loo soo dhoofiyaa marka sidaasaan kolleyba aniga aan aaminsanahay sida haddii adduunka sharciga nidaam baa yaalla oo mid dawli ah iyo mid ilimi ah marka golana umalayn maayo inay haddii ay bareerayn xadgudub iyo waxyaabo kale oo hadda aanan hadda waktigeedii taagnayn saylan inay ka qorsheynaysa ayaa la sheegay in ay ka samaysato oo ay maalgelinaysa iyadu ka waran bal somalilan iyo maamulada halkaa ka jira in ay heshiis la gaarto sow lagama yaabo la baalmaro dowladda dhexe maxaase dhici karaa haddii la baalmaro dowladda federaalka daciidow heshiisyadu layskama galo oo haddii maanta ee soomaaliya laga yimaado annaga ee kenya iyo etoobiya iyo yemen ayaa maanta iyo jibuuti ayaan darisnahay dowladaha ka jira sida ayaga ay u doonayaan in loo ilaaliyo waxyaabaha ee adduunka ee curfiga ama xeerarka caalamiga ee yaalla ayay soomaalina iyada hadiiba layska qaadan karo kenya iyo anaga ma artay meelaan kala dacwoono mada adduunka jirteenoo nin walba taagtaa iyo tabartaa bay ahaan lahayd adduunkana sidaasi ayaa layska wada ixtiraamaa haddiiba layska qaadan karo dowladaha waaweyn ee ilaahay baa weyne ee maanta ee soomaaliya istraatiiji ahaan meesha ay ku taalo ama baddeeda ee maanta ama indian ocean ha noqoto ama red sea ha noqoto badda cas iyo badda indian ocean labadaasi ayay kala qaadan lahaayeen oo ama ay soo duulaan ay xoog ku qabsan lahaayeen waxa ayaga celinayo oo ayaga ugu soo bareeri waayeen waa sharci waa nidaam adduun oo aanan laysku xadgudbi karin marka hadda waxay kuwaasi damci waayeen oo dowladihii adduunta uga cod waaweynaa umalayn maayo inay afrika isbaqajaan taameen noocee ah ayay ku yeelan kartaa marka damacaan etoobiya ay ku doonayso dekad inay hesho dagaalka ka socdo hadda gudaha dalka ee dagaalamayaasha al-shabaab lagula jiro sidoo kale dowladda etoobiya door ay ku lahayd dagaalka al-shabaab lagula jiro doorkeeda xaguu mari karaa anaga horta etoobiya hadday ayada ay eh, dad ay kasoo ceshanayso shalay ayadoo indhaheeda shanta ayaa eritreya ay ka goosatay oo badii ayada ay awal ee etoobiya iyada ay lalahayd ayay ka gooniyowday haday ayada ay u durbaandumanayso horta marka ugu horeysa zaylac iyo berbere iyo waxaa ka soo horeeyo casab iyo musawac iyo maaragtay meesha ayada hadda uu fadhiyo kale isagana libaaxa ah intaasoo sanena way dagaalamaayeenoo dagaalkoodii markii dambe xataa dhulkii baane ba laysku haystay inay ka tala dushay etoobiya manta miladhanaawiga iyo iyo afhaweenka waaxidida ahaa oo ayaga ayaa etoobiya lagala dhacartay wixii uu dhexeeyey ee la ogyahay taariikh marka hadda soomaaliya ayaa ii nugula hadda umalay eh, maayo cid maanta ee eh, sidaas intay ku taamayso eh, laakiin heshiiska awalba soomaaliya inay ayada isku tashato ayaa awalba mar waliba faa'iidada ugu weynay dadka soomaaliyeed lagaga fadhiya ay ahayd madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliyana dadaalka iyo maanta difaaca dalka iyo horeynta lagu wada jirane waa arrin ay soomaaliya loo baahan yahay inay isla wada qaataan oo shacabka ee dowladda keliya ay aysan noqonin wax ku howlane guud ahaan soomaali meelay geeska geesta ay joogto iyo dibadda inay ka midowdo ayaa loo baahan yahay dalkaasi cid weliba doonayso inay meel cidla ay ka qaadato oo badeeday rabto inay qaadato berigeeda ay rabto inay qaadato saan soo sheegay beeraadkeeda kan ah ee badda iyo beeraha iyo ka dhulka ku jiraba inay isku qaadato ee doonayso waxaasoo dhan soomaaliya yacni waa layska ogyahay inay maanta ee eh, cadaawo fara badan ee ay jiraan oo ayaga usoo haliilaya laakiin dadka soomaaliyeed horena sidan oo kale waraysi waxaan u sheegay oo aan yiri soomaalidu waxay ku maamaadaan bay dadkiisaa mala saartay cadowgaaga ruubadada caqligaaga ayaa la kulminayaa soomaaliya ma ayada inaysan ku dadmin qof aanan u furi doonin inuusan u rarin cidda ayada ay saaxiibtinimo daacad ay la yeelanayso iyo cidda ujeedo badan ayada ay kula wadaagayso waxyaabaha ee qaarkooda oo ayaga keeni kara in lagu soo dugaalo wax aanan xiriirna u ekayn ee la doonayo in ayada halkaasi lagu jalaafeeyo marka soomaaliya kolleybo wax badan bay waaye aragnimo dadkeeda ay uleeyihiin wixii lasoo maray ee dhammaan colaadihii iyo wixii laga soo gudbayba dowladaha dariska in xiriir wanaagsan la yeesho taas waa wax meesha ku jirto ilaahay baa iska baday ayagana naga guuri maayaan annagana ka guuri mayno laakiin heer iyo nidaam adduunka ee degsan in laysku ilaaliyo darisnimada waa wax meesheeda ah wixii daafsiisan ee xag gudub ahne de waxay leedahay iyadana jawaabteeda iyo meel loo maro dadka soomaaliyeedna kolleyba isma saaraan umaynayaa gacmahooda si kastoo ay maanta loo arko inay yihiin dad ayaga eh, aada xoogaa ay dhexdooda maanta ayaga ay ka jiraan waxyaabo fara badan oo dhibaato ah kolleyba inay midayn doontaan umalaynayaa marka arrimahaas oo kale ayaga ay yimaadaan iyo wax la mid ah maxamed cumar dalxa iyo kaasiyaha saaxiibayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii bandhigga warbaahinta bulshada kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada sheekooyinka iyo maqaalada lagu daabaco baraha bulshada hadalhaynta saacadihii lasoo dhaafay ayaad ku dhegaysataan xubintan wadajir waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdulaahiye iyo salma markaana dhanka hadalhaynta waa tahay salma hadalhaynta haddii aan ku hormarnana qof isku soo xiray waxyaabaha qarxaha ayaa xalay isku qarxiyey maqaayadda blue sky oo ku taalaha agagaarka xawataako eh, waxaana qaraxan uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyada oo markaana burbur hantiyadeed uu ka dhashay eh, qaraxana inta la xaqiijiyey waxaa ku dhintay agaasimihii eh, telefishinka somali cable mhm. Mhm. ayaa ku geeriyooday allah naxariisto sidoo kalena waxaa la sheegayay ilaa iyo lix qof oo kale inay ku dhaawacmeen Eh, laamaha ammaanka oo ka hadlay qaraxan ayaana sheegay inuu fuliyey qof isku soo xiray waxyaabaha qaraxa sidaasna uu ku geystay saameynta intaas la eg eh, salmoy maalmihii ugu dambeeyey ciidamada ammaanka waxa ay baaritaano ku wadeen jackpointiska eh, laga soo gala magaalada iyadoo laleeyahay waxaa la hakiyey ama xooga la saaray baabuurta balse qaraxyada dadka goonida ah ay isku soo xiraan ayaa ah ayaa laleeyahay kuwa aan la xakameyn karinin iyadoo muddo sii horreysayna baar bulsho sidaan oo kale qof waxyaabaha qarxa isku soo xiray oo isku qarxiyay sidaasna ay dadyo badan halkaa ugu geeriyoodeen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen hadleynta haddii aan halkaas oga nimaanana markana dhanka qormooyinka qormada ugu horeysa ee dhankaygana cabdulaahi haddaan soo qabto waxay ku bilaabanaysaa qofna ma liito daa waa shimbirka keliya ee aan farxadda haysan isagoo oo aada ugu cabanaya codkiisa ayaa shimbirka kale wuxuu ku yiri waa run adiga ma haysi kartid laakiin eeg sida aad cod qurux badan tahay maya qurux kaligeed macno ma lahan daa ayaa ku cabatay isla markiiba shimbir aad u cod macaan ayuu arkay eeg shimbirkaasi sida uu u heesaayo yaa ka cod macaan shimbirka kale ayaa la yaabay sida uusan farxad u haysan quruxdiisana uu inkiraayo wax kasta waxay leeyihiin awood u gaara tusaale gorgorku wuxa uu leeyahay awood mana jiro shimbir ka xoogan adigu waxaad leedahay quruxda shimbirkaasina wuxuu leeyahay cod macaan xikmadda sheekadan ayaa ah ma jiro qof liita balse waxaa jiro qof aan aqoonin halka uu ku fiican yahay iyo qanacsanaanta qof walba wax uu yahay salmoy qormada ugu dambaysa dhankaygana waxa aad heshaa waxa aad shaqaysato ee ma aha waxa aad rajayso daqiiqad kasta oo cusubi waa fursad si aad noloshaada wax uga beddesho albaab waxaa la geli karaa marka uu furan yahay qalbiguna waa sidaas oo kale haddii aad doonaysid inuu ilaahay qaryo ceebahaaga fadlan qari ceebaha dadka kale kaftan kasta waxaa ku lamaan ah midho run ah inaad keligaa noqoto waxa ay kaa ilaalinaysaa dadka xun laakiin inaad saaxiibo dhaba yeelato waxay ka wanaagsan tahay inaad keligaa noqoto ma jiraan siro ay guushu leedahay waa natiijada ka dhalata diyaargarowga shaqo adag iyo guuldarooyinkaaga oo aad wax ka barato qofna ma liito balse waxaa jira qof qofaan aqoon halka ku fiican yahay markaad degsatid inaad guul gaarto adkaysi waxaan ahayn kaama dhinna dhawaqu waxa uu gaaraa meel uusan ficil ku gaarin habka ugu fiican ee aad howl ku bilaabi karto waa inaad joojisaa hadalka oo aad bilowdaa shaqada guud ahaana qormadaas ayaa ugu dambeysay xubinteeni bandhigga warbaahinta bulshada waa salmo iyo bootaan oo idinle nabadgelyo waayaha dhegeystayaal waxaad dhegeysateen xubintii bandhiga warbaahinta bulshada welina waxaad maqleysaan barnaamijka ogaal waa hagaag saaxiibyaal mar kale eh, wacno wanaagsan weli waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal markana wararka dunida inteeda kale ee soomaalida ka baxsan haddaan aadno magaalada gaza ayaa weli xaalad khasnaan ah ka taagan tahay cariga falastiiniyiinta iyadoo yahuuddu ay duqeymo la dhacayso weli qeybo ka tirsan gaza war soo baxay subaxnimadii hore ee saaki oo talaadaha ayaa sheegaya in israel ay duqeyn la dhacday dalka lebnaan gaar ahaan xarun ama fariisiin ay ku leeyihiin ah, ururka xisbullah ee gudaha dalkaasi madaxa israel ayaa warbixin uu soo saaray ee militariga waxa uu ku sheegay in tiro dhowr gantaal ah lala dhacay xarun ay ku sugnaayeen ururka xisbullah ee lebnaan ee halkaasi ku sugan ma jiro weli wax wara ah oo kasoo baxay dhinaca xisbullah ee lebnaan waxaana la sheegay in tiro dhowr ay ku hobteen aagga ay ku sugan yihiin ururka xisbullah ururka xisbullah ayaa horey waxa u sheegeen ama ay digniin u direen israa'iil iyagoo fariin hanjabaada hawada u mariyey inay dagaalka kasoo qeybgeli doonaan uguna baaqay in yuhuudda daandaansiga ay ku hayaan magaalada gaza ay joojiyaan dhinaca kalena madaxweynaha mareykanka jo biden ayaa arbacada maanta waa arbacada maalinta birito ah waxaa lagu wadaa inuu gaaro caasimadda yuhuudda ee magaalada magaalada tel aviv jo biden waxa uu noqon doonaa madaxweynaha halkaasi gaaraya isaga oo yahuudda aragti ahaan isagu eh, la jira xamaas waxa ay sheegtay in tiro dhowr gantaala ah ay tan iyo todobaadyadii lasoo dhaafay markii uu holcay dagaalka toddobadii oktoobar ay weerar qaawan ku qaaday falastiiniyiin waa eh, deenta galbeed oo ay ku sugan yihiin yahuuda madaxweynaha mareykanka joe biden ayaa safarkiisu wuxuu kusoo beegmayaa xilli xaalad khasan ay ka taagan tahay gudaha dalka falastiin xilli maamulka yahuuddu uu weerar xoogan ku qaaday falastiiniyiinta dowlado badan oo quwadda dunidaha ka mid ah ayaa garab siiyey dowladda falastiin iyagoo sheegay inay barbar taagan yihiin kuuriya waqooyi ruushka shiinaha venezuela spain turkiga iyo dowlado kale oo caalamka dunida inteeda kala dhaca ayaa ee eh, aragti ahaan difaacay qadiyadda falastiin iyagoo sheegay muhiim ay tahay in falastiin ay tahay dowlad madax bannaan islamarkaana golaha ammaanka ee qaramada midoobay warqad u qoray sheegayna in la joojiyo colaadda bariga dhexe ka aloosan oo yahuuddu ay wado madaxweynaha dalka venezuela ayaa saacadii lasoo dhaafay khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha dalka falastiin maxamuud cabaas waxaana uu u sheegay uu ku yiri waan ka xumahay wixii dhacay waan ognahay in kumanaan falastiiniyiin si gardaraa lagu dilay yahuuddu weerarka ay qaadeen waa mid ka baxsan bini aadnimada waan la soconnaa waan kaaga tacsiyadeynaynaa madaxweyne ayuu yidhi madaxweynaha dalka waa madaxweynaha la hadlay markaasi madaxweynaha falastiin ee venezuela madaxweynaha venezuela waxa uu intaasi sii raaciyey muhim ay tahay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay arrintan si daacada ah ay kaga hadlaan oo ay soo farageliyaan ciidamada israael ee cirka wili waxay wadaan eh, bartilmaameedyo dhowra ah oo ay ku bartilmaameedsanayaan in ay garaacaan magaalada agasa marinka masar ee wadada keliya ay u furan gaza ayaa la furay diyaarado sheexnada sida oo dhowr ah ayaa masar kasoo degtay kuwaas oo turkiga uu leeyahay maalintii shalay ilaa iyo shan diyaaradood ayaa ka degtay magaalada caasimada u ah magaalada waa magaalada caasimada u ah dalka masar waxaana diyaaradahani ay doonayeen in ay soo gaaraan gudaha magaalada gaza laakiin weli ma jirto isku haleyn ammaan oo lagu gaari karo in gargaar la gaarsiiyo turkiga ayaa noqonaya dowladda ugu horeysa ee dooneysa inay gargaar ay gaarsiiso falastiiniyiinta dhibaatadu ay haysato ee eh, ku sugan magaalada gaza ee halkaasi lagu go-doomiyey ugu yaraan shan qof ayaa dhimatay daadad ku dhuftay waqooyiga dalka thailand iyadoo maamulka ama madaxweynaha dalkaasi uu ka digay in wali daadadku suurtagal ay tahay in ay sii karaar qaataan ama roobabka leh oo lixadle ay ka da-aan gudaha dalkaasi tan iyo bilowgii xilliga ee dayrta ee dalkaasi ee sebtembar ayaa la arkayaa in tiro dad ah ay ku dhinteen daadadka dalkaasi ku dhuftay saddex iyo labaatan qof ayaa ku dhintay daadadka saacadihii lasoo dhaafay iyadoo tiradu in ka badan konton qof ay gaarayso toddobaadadii u dambeeyay roob xoogan iyo daadad ku dhuftay gudaha dalka thailand horaantii toddobaadkan ayay ahayd markii roob ugu xoogan oo inka badan afar iyo labaatan saaca da uu tiro dilay halkaas sidoo kalena ay guryo badan ay ku burbureen magaalooyin badan oo ka tirsan gudaha dalka thailand maamulka thailand wuxuu soo saaray digniin hor leh oo fatahaadaha la xiriira soddon iyo labo gobol oo kamid a ah gudaha dalkaas waxaana loo digay shacabka inay ka fogaadaan aagga webiyada si ay uga badbaadaan xaaladda roobabka eh, iyo daadadka ku dhufan kara gudaha dalkaasi in ka badan lixdan iyo laba kun oo qoys ayaa barakacay iyagoo isku dayayaa in markaa ay ka badbaadaan xaaladda fatahada ku dhufatay dalkaas laba qof oo dhalashaan kasoo jeeda wadanka sweden ayaa lagu dilay rasaas fiidnimadii xalay lagu furay magaalada brasels goob ay kaga sugnaayeen sida uu sheegay ama ay sheegtay xeelaalinta guud ee caasimadda magaalada belgium tuhumka dilka ayaa ahaa in laba qof oo ku hubeysan qoryaha ak k forty ay rasaas xoogan ku fureen dadkan oo fadhiyay goob maqaaxi ah lama oga waxaa ka dambeeyo in dadkan ay rasaas ay ku furaan oo ay si ula kac ah u laayaan dadka halkaasi ku sugnaa ugu yaraan afartan iyo todoba qof ayaa dhintay in ka badanna waa la la-yahay kadib markii dooni macmal ah ay ku rogmatay ama ay ku qarqantay webi ku yaala gudaha dalka koongada dimuqraadiga warbixin la qoray oo ay daabacday dowladda dalkaas ayaa lagu sheegay in in ka badan konton qof la leeyahay kadib markii dooni macmal ah ay ku qalibantay meel biyaha ah webi ku yaala gudaha dalkaasi koongada dimuqraadiga shilkan waxa uu sababay inay dhintaan afartan iyo toddoba qof kuwaas oo laga helay biyaha webiga iyagoo meydkooda uu daadayo dunidan macmalka ah ayaa kasoo shareecatay aagga webiga magaalo ku taala bariga dalkaasi waxayna socotay koonfurta waxayna siday shaxnad kala duwan oo ganacsi ah webigaas ayaa inta badan loo isticmaalaa ama ay doonyuhu u isticmaalaan inay shaxnado soo qaadaan iyagoo magaalooyinka kale u kala gudbiya iyadoo isu socodka kaymaha waddankaasi ay adag tahay laakiin keliya la isticmaalo biyaha webigaasi doomanku ay usii qaadaan shaxnadaha kala duwan war ka soo baxay maamulka magaalada ay ka soo baxday doontan ayaa lagu yidhi waan ka xunnahay waan ka tacsiyadeynaynaa dhacdada masiibada ah ee afartan iyo toddobada qof lagu ay ku dhinteen in ka badan konton qofna lagu leeyahay waxaan ka digaynaa doonyaha macmalka ah ee aan la aamini karin in ay ku safraan biyaha webiga doontan ayaa la sheegay in biyuhu ay soo galeen oo ay doloshantay taasi oo sababtay inay qarqanto ma jirin wax gurmada oo soo gaaray maamulka deegaankaas imika wuxuu isku dayaa in dadka meydka ah ay soo uh, qaadaan si ay u aasaan iyagoo isku daya weli aaga webiga inay ka raadiyaan dad nool oo suurtagal ah inay ka badbaadeen doonida ku qaraqantay biyaha webiga ee gudaha dalkaasi koongada dimuqraadiga ah weli saaxiib yaal waxaad maqlaysaan barnaamijka wanaag saaxiibayaal markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now waranagu annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allayl war kalamaanay waxaa la yidhi soomaalidu maanta joogtaa hohay waan lumo hafaad baan ahoo hirbay hafad baan ahoo hirbay war misba waxaad ka tagtay inan nahay haacogo iyo inan hadeer wax an wax hilmaansanay aan kala hubsano aan kala hubsano aqale <laughs> obseda qula warih anaka bad warabana irkaken dhulkaken qaradaro gar bad warabana naw bada iga walaada seerac helay iyaduba sahansaday war afarta kadotooti mar hore la siiyey maaha shah afka anilaqu qabi abiyow ilibaydhoo biririftoyar lakoosiyey dagaalka giibtislam ayiilagal wariyah adi haggay waa baahada xasaabta yaa kugu soo diray ormaqal ilaamadeeyo mug horaaba oromo lagaa dhigtay warwar ma haysaana orommadu meeqay lahaayeen eh ayba ahaa etobiyan widmate anigaran laa beherlay hunate khidhoodhe khidhoodhe adhiga wadani sax waa oo bislana moorama war bilaash baad u didaysaana waxaa la yidhi eh. beher beher sawoojkeenna soo booqdayow baagadnabaa timaadeen baaraha shawaacan khush barrabo warmadee waxa qosh la siiya haantaadi maaha warmaday mar horaa hidla yidhi ar hidler sooma dhowaanaa la yidhi warya warya adhikoo waxba qaqaylinin abi axmed waxaa dhahay <laughs> anaqa anaqa taasirada biya kuwareeqasayinaana waliba kaaga darinta waa koomanahay wadamada dariska oo nala ah kulligood biyo oyo waa biinaan ka baxa waa galan caqli xumada jirtinne anaqa halabad hatamalayn aqli miyaasaas warabiyow ilaahay ku abuurtayeed ma lehee indhihii ku arka ayaan daran ammaanta waa qudbina abaalmarin waa leedahay waaqlo abasiniyaanu isku nahay jaar baanu nahay meer jirne war baraadarkii wax badan baa baraadar la yidhi badow rabahay tala keena dee ciddii dhihi jirtay ha weydiisto langada koyn arrinku saarma koodhuro adheegi jari horta madhiyow adiqa joq baydhaba aniwa joqa badhanna ma baleebo war hadda ka hor saleymaan maxamuud aaden ina adeer abiyow farmaajaha noo keeni waa kii lahaaye hadda baddi casadu soo mamahday tala keena bal dee in adeeru naga qallay baannu leenahay qadhiqadho afkeedhi waa laysoo dhaafi waajibu waa joqotaa war abeed xataa ma yaqaano miyaa abi adhiga fara ku saarina aamus ayaarta waa ka xirinta war horta anigu waa yaabay cumartiijir ayaantaan masaruu jireye etoobiya iyo masar miyaa webiga niil ku heshiiyey agullag ee eh, sawlaha kulley waa daalay war camale eh, sawlahay ayuu daalay aryaadhaha adduunya waa camalabadis bartay cilmi dadkaad ka barahaysiin iska fiirsha shaki fiih yani makaa khayraad baa jirta war kalemaanay waxaa la yidhi eh. alif rogon tilmaan aragti maqan xaajo la albaabay eh. eber tirale uun kala tegiyo ow la kala jeedshay eh. afar laba la doodiyo xisaab loo arrimi waayey intaasoo ibtalo oo miduba gaar u tahay owdan oon odoras lahayn iyo tilmaan lagu ogaanayo aqoonyahankii dhigi jiray bulshoy waad is aragteene iska eega ardadii oo waxbaray aad umay foge halla kaalaa hubs war waxaan kalaa la yidhi afqalaad ninkii soo bartiyo hadalla aanfaysan ilmahana codsada oo dhashii lagu ammaaneeyo ku anqariya taariikh ajnabi lagu ammaanayo inkastoy aqoon tahay haddaad erey ka faa'iido mar hadday akhlaaqdii xun tahay aayatiin dhimaye aan kala hubsanno aan kala hubsanno waar walla weynama ixtiraafkii baa la hubinayaa aryaadhaha waa la yidhi aqligii wanaagsani misaal inuu ka roon yahay baleego fiirsadaayo walaxaa jire aan kala hubsano aan kala hubsano warheedda kalemaanay war ma haysiine guddoomiyihii jaamacadda ummadda markii xilka laga qaaday isla markiiba warbaahintoo wacday waraysina waa bixiyey warbaahine hanfareeshe koy oo duubao eray war iga dhexgelina markaan dhegaystana waxaa ii soo baxday inaanu xaa muuqaalku caadi ahayn aryahtan oo kale arkay mare marka war iyo dhammaantiis aan kala hubsano aan kala hubsano war hore jaamacadda ummadda mahadalle wuxuu yidhi nageeya wuxuu ahaa nin isla weyn oo aqoonyahan balaayaho khatarkhatara iska dhiga anigoo kalow xitaa marmar iska dhigi jiray oo cadaa aniguna wakhti ma sii jirinoo waa ignoor garay jiray buu yidhi marka aniguna markaan dhegaystay waxaan is idhi alla nimanku isu ekaa marka bislow maxaad u dhihi weystay Eh. aan kala hubsado eh. aan kala hubsado warwaraysiga guddoomiyaha aniguma waa dhegaystay waxaan la yaabay eh. nageeya maadooyin badan u dhigaya lacag badanna waa qaadanayay buu yidhi sababta uu macallimiinta kale uga maadooyinka iyo mushaarka badan yahana waa la yaabay buu yidhi marka aniga qudhaydu waxaan isaga kula yaabay miyuusan jaamacadda madax ka ahayn isagu war aan kala hubsano aan kala hubsano war kalamaanay nin la yidhaha sabriye muuse oo waraysiga guddoomiyaha jaamacadda ummadda la yaabay wuxuu yidhi su'aalahan yaa iiga jawaabi karo macallin keliya sidee buu afar ilaa shan maadow dhigi karaa xag aqooneed iyo xag wakhti oo helidba waa kuwee shan iskabadaaya afartan maado oo xiriirka intaas leegi uu ka dhexayn karo oo macallin jaamacadeed uu ku takhasusi karo waxaa jirta dugsiyada hoose maadada sayniska oo isku jirta kimistry bayoloji fisigis inuu hal macallin dhigo waana maadooyinka ugu dhow oo isqaadan kara marka dugsiga sare la gaarase waa la kala qaadaa jaamacadda ummadda soomaaliyeed dugsi hoose miya ninku waa abwaan buugaag qori jiray haddii la yidhi oo aan injineer ama doktor loogu yeedhin kollayba af soomaali bay u badan tahay inuu dhigi jiray afar ilaa shan maado xaggay ka imaan karaan shan maado soo mid weliba diyaarin mm. jeedin imtixaan qaadis saxid gareedsiin ardaydii caawintooda iyo cabashooyinkoodii wakhti inuu u helo ma ahan siday suurtagal ku noqotay haddii gudoomiyihii jaamacaddu la yaaban yahay in nageeye uu shan maado kelligiis dhigayey uuna leeyahay ninkaas in nala shaqaynaya baan u malaynayaa isaga gudoomiyaha ah shaqadiisu maxay ahayd haddiiba aanu jadwalka jaamacadda iyo cidda dhigaysa uusan ka warqabin yay tahay cidda uu ku eedaynayo inay jaamacaddii isagu madaxda ka ahaa u gacan dhaaftay oo macallimiintii qaar maadooyin dheeri ah siisay mushaar bartay qaarna ku yaraysay nageeye sidiisaba muxuu bartay xaggee goor muuse bartay si kale haddaan u dhigno ilaa heerkay aqoontiisu gaasiisan tahay si aan u ogaanno maadooyinka jaamacadda kelida ahayd ee dowladdu haysay uu uga dhigayey war godoomiyaha goorsagaarale kahaa emisamiinkeesad nambarlaankuwa'ay aan kala xubsano aan kala xubsano war jaamacadda ummadda laftigiisa markii hadalkiisa la arkay ayaa dib loo fiiriyey wuxuuba hadda ka hor yidhi dadkan qaraxyada iyo balaayada ku dhacaysa iyagaa kalabsaday anna haddaan heli kara waaba ku ridi lahaa masaajidkay aadaanna cagafaa mari lahaa marka soomaaliya ay war ma haysiine aan kala hubsanno aan kala hubsanno warkalamaanay war ma haysaane halay muqdisho waxaa ka dhacay dhoolatus aan caadi ahayn khawaariij iyo afhayeenadeediina cashar baa la siiyey weerar miyaa qac lagu siiya ma garan waagiya guryaha laga soo saaray kow waxaa la rabaa in la iska fiiriyaba ah. waa casharada lagu dhigo goobaha waxbarashada war macallinka iska fiiri miyay aan kala hubsano ah. aan kala hubsano warwarkaa naga dhex waa farantihiine eh. degmada hodan taleex ilaa lambar eh. tii ka dhacday waa la yaabay kumanaan dhallinyaro ah oo shucuurtooda muujinayo isku soo baxdayna waxay dhaheen eh. khawaarij dooni mayno mana rabno khawaarij kalkaalna ma rabno aan kala hubsano aan kala hubsanno ma dheheen war waxay qaadeen dal xureeye xux uxureeye xureeye xux u xureeye aryaadhaha degmada hodan cali fahle degmadiisa in shacab cawe madow bareero hore ku caddaystaan asagaa ka shaqeeyay sababtoo ah shan maamulka degmada ka tirsan oo khawaariij lagu tuhmayow inta soo saarayo laga siibay ku caddaata ka kadibna degmadi fiyaalayaal iyo wadalaamiyaalow ka wada dhiga hadda mihii bannaanbuxu ka dhacaaya lan dhanaa adu qabtaa muga guddoomiyaha gobolka madaale waxaan kula tali lahay sida cali fahle guddoomiyahaan degmadiisa uga shaqayhayn aan kala hubsado aan kala hubsado inuu dhaho roobka magaaladan tirina murtina maankaan ku wataa muu yidhi degmadii hodano habsan waayo ahayd inay noo hirgasho noo hagaagto waxa habeeniyo dharaar u istaagay halyey aryaa bislo waa iga dhex gashaye samigay cabdullana wuxuu yidhi how haddaa ninkii ku hagraada hadhow miyo wax ka hela hadda ninkii ku hagraada hadhow miyo wax ka hela war cabdulla waxaa kaloo kaa maqli jira dad isakraaya had yo jeer horuu maarsay ku hiig warkalamaanay war mahaysaane maanta golihii wasiirada iyo madaxdii kale oo dhan dagaalka shabaabaan aadaynaa miyay wada dheheen lanlanfidhiawbamajaroleyina war mas-uuliyadka iyo tuuta ku badasheen aryaha sida loo rida ma la baray war kuwa qurbijinta xataa ma dagaalamayaan war wallo kuwa somalilan ka soo jeeda dagaalka kama qayb gelayaan sababtoo ah goosha caddaa laga haystaa faragelina somalilan baa ku haysiin oo firdhiyaa soo dhowayseen waradhaa filinkan waalida adinkaa shitay anigu idinma sheegine madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu waxay u fureen golaha wasiirada tababar loogu magac daray dowladnimada casriga ah hatafalu bata eriliya digtoonow dibujeesamiyaa ka dhacday war mudoorashooyinkii baa la soo hormariyey war inta ay dadqalata u dalka dhinac ka joogaan doodaha siyaasadda dib in loo dhigaa mudan soo lama dhihin war ilaa hadda adinkaa waalane jahaynta dowladnimada casrigaaha laydiin sheegay oo taynuma birmatiin bay ahayd war faashiyonga lakiinsheeguhay war ultima moodalaa loo baahan yahay war maana weelkii waa laga tegoo digitaala la rabaa oo foolbatan la abdheed gareeya waa war ee ayana maraya adduunyadan war adinku casrigan garan maysaana raysul wasaaruhu furutaankii shirka wuxuu ka yidhi sidii loo soco jira hadda looma socdo sidii loo seexan jirana looma seexdo sidii loo soo kici jirana looma soo kaco hadda waayi sidii loo shaqayn jira niyaa aan loo shaqayn marka sidii biniaadamka la noolaadamiyo marka la yidhi war dadkan damiirka ka dhintay in nolol lagu afuufo waa u baahan yihiin waa dhintay waa la qabtay waa baxsaday war sarbeebta ra'iisul wasaaraha dani ma fasiri karee aan kala hubsado aan kala hubsado madawiinaga shirka jaheenda dowladnimada asrigiiyo weliba kadhaha eray haddii siyaasada lankamidowna shabaab malku adkaadi koro lama lugoodna isdhadhaa shacabka meelkadeeraan didabna hoblan kolindayma jiidi kora lama qof hood hobalka jiidor islidaamiyaayan naw warmadayow madaxweynuhu dadabdadab ma sheegine maan kala hubsano maan kala hubsano war kalamaanay war ma haysiine madaxweynuhu golaha wasiirada hortooda ka heesay wadeer war iska hubi warkaas war mayl iska hubiya gobiy aan ka war madaxweynaha haddii mamaahyadiisa la fahmi waayey inuu heesadan baa baday war mabuugoo soo qoray war hadday wax qaadanayaan dadkaan madaxweynuhu aayado qur waa u soo daliiliyey axaadiisna waa u soo qaatay maadi iyo diiniba si kasta waa ula hadlay warwar laydinma sheegi kara madaxweyne wuxuu ku heesay nin lagu seexdow ha seexan xilbaad sidaa ha seexan ha seexan ha seexan soo jeedo si waynu feejignow aan kala hubsado aan kala hubsado waa hagaag dhegeystayaal guud ahaan barnaamijkii ogaal o aad ka dhegeysaneyseen raadiyaha kulmiye ee magaalada muqdisho waa inaga intaas mar kale intaan kulmayno saaxiibayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo amaana allah

કરશે

ogaal baa markhaati fiican lexana waa laga tagaa imaanka lagu degahay aahaa mid maxaa horidan ninkadii aflay loogu sahaanayaado weliba asaaraarku dulgeyo maxaa idii xambaarshay markii aan ammaan sugayey maxaa minxumaada keenay maxaa oridan ninkadii ablay loogu sahaanayaado weliba asaaraar gulguliyo maxaa idii xambaarshay abaaldarani hadda ansha dhaweynabsa dhexedennanka ogano ruxuunbay uquba rado anigu ka aarsan maye ilaahaban talada saartay wiilaah baan talada saartay daxinka u buuxday ilowsha dhaweynabsaa dhexdananka ogano ruxunbay u qubarrado anigu ka aarsan maye ilaahaban talada sartay wiilahba